joogay adduunyada beratankii bilowda barbardhac iyo badin baafin kale lawaa barbardhac iyo badin baafin kale lawaa bilowgii adduunyada baratankii bilowda bilowgii adduunyada taratankee bilowda barbardhac iyo badin bafi kale lawaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa kalo dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmi magaalada muqdisho wanaagsan dhegeystayaal meel weliba joogtaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmi magaalada muqdisho qodobadaan idiin soo gudbin doona dhegeystayaal waxaa ka mid noqon doona kooxda kubadda cagta chelsea ayaa la garaacay kooxda kubadda cagta wolfis ayaa garaacday tababaraha kooxda kubadda cagta chelsea mrushi bujentino waxaa la aaminsan yahay saddexda kulan soo socda hadii la garaaco in gebi ahaanba la burin karayo oo la ceerin karayo sidoo kale saaxibada waxaynu eegi doonaa xaalada kooxda kubadda cagta ma united tanhaag xaaladiisa aynu eegi doonaa wararku waxay sheegayaan ilaa iyo shan ayaa la saadaalinayaa in lagu bedeli karayo tobobaraha kooxda kubadda cagta united ninka lagu magacaabo erig tanhaag sidoo kaleeto horyaalka premier league aynu eegi doonaa kulmada la ciyaari doono toddobaadkan gudihiisa astonvilla iyo manchester united waa kulan xiiso badan sidoo kaleeto saaxiibada waxaynu eegi doonaa wararka suuqa kiliibsiga kooxda kubadda cagta mancity oo doonaysa ciyaaryahaan daayir oo doonaya inuu ku biiro kooxda kubadda cagta mancity sidoo kaleetana waxaynu eegi doonaa wararka kale ee ciyaaryahanka christopher inkunku isagu goolayuu dhaliy laakiin kooxdiisii waa la garaacay qodobadaasi iyo qodobo kaleeta aynu eegi doonaa dhegeystayaal waxaad soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmi magaalada muqdisho tous ensemble on fait le show. yahay dhegeystayaal waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho saaxiibada haddii aynu eegnana horyaalka bermer liga ama horyaalada ugu waaweyn ee yurub toddobaadkan waa toddobaad labada ciyaari doono mar kale iyadoon aynu ognahay toddobaadkan gudihiisa kulamo xiise badan in la ciyaaray kulankii ugu weynaa arsenal iyo liverpool ay wada ciyaareen sidoo kaleetana kooxda kubadda cagta mancity todobaadkan ma aysan ciyaarin laakiin waxay ciyaari doontaa arbacada oo waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta everton halka sidoo kaleetana todobaadkan kooxda kubadda cagta united ama habeen dambe la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta aston villa tobobare tanhaag ayaa la aaminsan yahay hadii kulanka uu guul ka gaari waayo kooxda aston villa in gebi ahaanba la ceerin karayo ama shaqada laga ceerin karayo koox kubadda cagta manchester xilli ciyaareedkan markaad eegto markii ay ku ciyaarayaan garoonkooda travod sagaal kulan ayay ku ciyaareen shan kulan ayaa eh, badiyeen halka afar kulanna la garaacay xilli ciyaareedkan horyaalka brmer leaga xilli ciyaareedkan waxaa jira kooxaha inta badan hoomkooda ku wanaagsan ama gurigooda ku wanaagsan waa aston villa xil ciyaareedkan shan dhibcood ayay ku heleen kulamada gurigooda ay ku ciyaarayaan sagaal kulana way ciyaareen sideed ka mid ah ayay badiyeen lix gool ayay ku dhaliyeen gurigooda ee aston villa ama villa bag stadium markaynu eegno sidoo kale kooxda kubadda cagta newcastle united xilli ciyaareedkan iyaguna waxay ka mid yihiin kooxaha hoomkooda aadka ugu wanaagsan markaad eegto xilli ciyaareedkan kooxaha top sigiska waxaad arkaysaa in xataa guryahooda ay ku liitaan sida liverpool arsenal iyo mancity iyo sporis oo waxaa ka horeeya astonvilla oo hogaanka horyaalka bermeliga doonaysa haween dambeina ay si kumeel gaara ay ah ku qabato oo ay garaacdo kooxda kubadda cagta manchester united haddaba liverpool xil ciyaareedkan anfield stadium todoba kulan sagaal kulan ayay ku ciyaareen todoba kulan ayay badiyeen laakiin labadii kulan ugu dambeysay oo ay ciyaareen barbaray ay ku galeen kulankii manchester united iyo weliba kulankii kooxda kubadda cagta ee arsenal toddobaadkan gudihiisa halka mancity iyaguna sideed kulan oo ay ku ciyaareen gurigooda itixaad stadium sideedaasi kulan shan kulan ayay badiyeen saddexanoo barbaro ayay galeen oo markaad eegto kulankii crystal balas kulankii kooxda kubadda cagta liverpool sidoo kaleetana gol ay ku dhaliyeen spors iyagu xataa waxa weyaan gurigooda ay ku wanaagsan xilli ciyaareedkan sagaal kulan lix kulan ayay ku badiyeen sagaal kulan ay ku ciyaareen sidoo kale westham brighton lix iyo ay ku heleen fulham shan iyo toban ku heleen halka wolvesna shan iyo ay ku heleen gurigooda sagaal kulanna way ciyaareen halka sidoo kale chelsea xilli ciyaareedkan ay ku liidato xataa gurigooda markii la eego oo keliya ay ku heleen dhibco gaariya labaiyo kulan sagaal kulan ay ku ciyaareen waa labaiyo toban ay ku heleen halka xil ciyaareedkan kulamada aweega loo yaqaan kulamada banaankana ay ku wanaagsan tahay kooxda sports sideed iyo ay ku heleen kulamada banaanka sagaal kulan oo ay ku ciyaareen shan kulan ay badiyeen saddex kulan barbaro hal kulan guuldaro eh, xil ciyaareedkan sports kulamada banaanka aad yaad ay ugu wanaagsan tahay halka arsenal sidoo kaleetan iyaguna ay ku wanaagsan yihiin kulamada aweeg ama kulamada banaanka loo yaqaano sagaal kulan ayay ku ciyaareen shan kulan ayay badiyeen laba kulan ayay barbaro galeen laba kulanna waa la garaacay afar iyo gool ay ku dhaliyeen mancity iyaguna sidoo kale waa kooxaha xil ciyaareedkan banaanka ku wanaagsan mancity eh, lix iyo dhibcood ayay ku heleen sagaal kulan ayay ku ciyaareen shan kulan way badiyeen halka liverpool lix iyo dhibcood everton xataa xil ciyaareedkan innaba caadimaha kulmada banaanka ah lix iyo dhibcood ayay ku heleen waana liverpool iyo everton waa isku mid kulmada aweega ama kulmada banaanka loo yaqaano marka everton waynu arki doonaa todobaadkan haddii ay taa ku dhigi doonto kooxda kubadda cagta mancity halka sidoo kale liverpoolna ay la ciyaari doontaa habeen dambe baanley ay la ciyaari doontaa marka sidoo kaleetana markii aynu eegnana kooxda kubadda cagta chelsea iyo crystal balas la ciyaari doonta isla todobaadkan iyadoon ay ognahay in kooxda kubadda cagta blues guuldaro xanuun badan kala kulantay wolfis halka sidoo kaleetana Eh, markii aynu eegno eh, kulamada ama sanadka hadda sii dhammaanaya labada kun waxaa jira kooxo guuleystay iyo kooxo aanan guuleysan marka sanadkan labaatanka mancity sanad wanaagsan ay u tahay shan koob ay ku guuleysteen arsenal kana waxay u tahay sanad wanaagsan oo koobka aan idhaahdee toofoorka ay ku jiraan oo xataa jambes league eh, ugu dambeysay inay ka qeyb galaan sanad fiican ayayna u tahay halka liverpoolna sidoo kale saddelabaatankaay sanad xun u tahay maadaama yurub liigii ay aadeen sidoo kale chelsea sanad xun ayay u tahay marka united xataa sanadkan sanad xun ayay u tahay oo markaad eegto xilli ciyaareedkan kooxaha guuldarada ugu badan gaaray ama guuldarada ugu badan loo geystay kooxa kubadda cagta chelsea ayaa ka mid ah sanadkan sii dhammaanaya labada kun wal waxaad barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho dhegeystayaal markana haddii aynu eegnana waxyaabaha ugu waaweyn ee baraha bulshada aadka loo hadalhayo sidoo kaleetana dhankii ciyaaraha u badan markaynu eegno tobabaraha kooxda kubadda cagta chelsea marushi bugentin waxaa laleeyahay gebi ahaanba shakiyaa la gelin doonaa waxaa laleeyahay waa macalin u qalma in la ceeriyo haddaba kooxda kubadda cagta chelsea xilli ciyaareedkan waxay qaadanaysaa xilli ciyaareed qarow ah waxaana la aaminsan yahay kooxda kubadda cagta chelsea xilli ciyaareedkan inay ku dhameysan karaan kaalmaha tobaniyo saddexaad ilaa ay kaalmaha labaatanaad ee horyaalka brmeliga inta udhexeysa markaynu eegno kulankii wolfis iyo weliba chelseana wuxuu ahaa kulan kooxda kubadda cagta wolfis ay u qalmeen inay guul ka gaaraan kooxda kubadda cagta ee chelsea kulankaas haddii aynu usoo laabano wuxuu ahaa kulan muhiim ah oo ay kooxda kubadda cagta the blues ee u baahneyd inay guul gaaraan laakiin laba gool iyo hal ayaa lagu ciqaabay kooxda kubadda cagta chelsea markaynu eegno tababaraha kooxda kubada cagta chelsea ah marushia bujontino waxa uu shaaca ka qaaday in kulanka uu ahaa kulan ay u qalmeen inay guuleystaan ciyaaryahanadiisa laakiin ay guushaasi ay hareer martay kooxda kubadda cagta wolfesna guushaasi ay gaareen hadaba markaynu eegno kulanka fariqiyntiisa ciyaaryahanka lagu magacaabo mario lemena ayaa goolka koowaad bilaabay waxaana ka caawiyey ciyaaryahanka lagu magacaabo ee pablo sarabia goolka koowaad konton i ayuu yimid halka sidoo kaleetana ciiryaanka lagu magacaabo maad dohart ciyaarta gabagabo markii mareysay uu goolka labaad ka dhaliyay kooxda kubadda cagta chelsea ugu dambeyntiina kooxda chelsea ayaa waxa ay heleen goolka calanka loo yaqaano christopher inkunku ayaana goolkaasi dhaliyay waana goolkiisii ugu horeeyay xil ciyaareedkan uu dhalinayo waana kulankiisii ugu horeeyey ee uu kulanka u ciyaaray kooxda blues isagoo dabcan horyaalka bermeliga gool dhaliyay isagoo dabcan bedel kusoo galay hadaba ciiraanka lagu magacaabo raxim sterlin ayaa leeyahay qaladka ama in la garaaco chelsea qaladkaasi isaga ayaa iska lahaa sababtay tahay waxaa leeyahay wuxuu khasaariyey fursado muhiim ah waxaana ah kooxda eh, bilowga xil ciyaareedkanba ay u qalmeen inay markaasi uganaan laba gool iyo saddex gool ay dhaliyaan waxaynu ognahay kooxda kubadda cagta chelsea inay tahay kooxda ugu khasaarinta badan horyaalka brmer leaga taas oo ka dhigan in xilli ciyaareedkan kooxda kubadda cagta chelsea ah ay markaasi dabcan xaaladooda aada iyo aada u liidato haddaba markiinu eegno eh, taageerayaasha kooxda kubadda cagta chelsea waxay shaaca ka qaadeen in ugu dambeyntii ay rajeynayaan in la ceeliyo tababaraha kooxda kubadda cagta chelsea laakiin qaladka ugu weyn waxaa leeyahay waryahanada kooxda kubadda cagta the blues sida ciiryaanka lagu magacaabo raxim weselin nicholas jackson col belmer iyo weliba armando broqa oo gebi ahaanba markaynu eegno kulankaasi qaladaad badan ay sameeyeen kadibna kooxda kubadda cagta chelsea qaladaadkooda lagu ciqaabay haddaba markaynu eegno ee ciyaaryahanka lagu magacaabo ee nagla jackson fursado badan ayuu qasaariyay sidoo kale raxiimi salid fursado badan ayuu khasaariyey sidoo kale wuxuu ahaa kulanka kulankii jaalaha ugu badnaa ee xilli ciyaareedkan bermeliga markii laga soo tago kulankii brentford iyo weliba kulankii kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo iston villa markaynu eegno ciiryaanka lagu magacaabo gonar gaar ayuu qaatay col belmer sidoo kale malogus sidoo kale nicola jackson sidoo kale starlin sidoo kale ninka lagu magacaabo marcos eh, ninka waa golhayaha eh, bertaneli lagu magacaabo isaga xataa isagoo binjiga jooga ayuu gaar qaatay taas oo ka dhigan in ciyaaryahaanada chelsea inta badan xil ciyaareedkan ay yihiin ciyaaryahaanada ugu badnaa kaarka casaanka markaasi ama kaarka jaalaha inta badan aruursaday sidoo kaleetna waxaa laleeyahay nicolas jackson xil ciyaareedkan goolasha uu dheliyey iyo weliba inta ka harka uu qaatay waxa badan inta ka har uu qaatay marka ciyaaryahaankan waa ciyaaryahaan laleeyahay ee aqlaaqdiisa aysan wanaagsaneyn xil ciyaareedkan horyaalka brimier leaga toddobiyi kulan ayuu ciyaaray toddoba gool ayuu dheliyay halkaa sideed kaar oo digniinah uu qaatay marka ciyaaryahaankan aad iyo aad ayaa loo dhaleeceynaya waxaa leeyahay wuxuu qaadanayaa xil ciyaareed markaa qarow ah hadaba baraha bulshada waxaa lagu daawacay qaladaadka ayaa iska lahaa oo ciddii iskale waxna shaaca laga qaaday oo taageeryasha badan ay sheegeen in qaladaadka ay ahaayeen ama ay leeyihiin ciyaaryahanada ka ciyaara weerarka kooxda kubadda cagta chelsea sida raxiim sterlin nicholas jackson iyo weliba armando baroqa hadaba blues xaalada xun ayay wajahaysaa tobabaraha kooxda kubadda cagta chelsea-na wuu istaahilaa in markaa gebi ahaanba la ceeriyo sideed iyo kulan xil ciyaareedka horyaalka premier leaga sideed jeer ayaa la garaacay afar jeerna barbaro ayuu galay sagaal gool ayuu dhaliyey sideed iyo goolna waa laga dhaliy taa oo ka dhigan xil ciyaareedkan difaacyada kooxda kubadda cagta chelsea inay aada iyo ad u liitaan sidoo kaleetan xil ciyaareedkan sideed kulan ayaa la garaacay keliya sideed iyo toban kulan xil ciyaareedkan horyaalka premier leaga sidoo kaleet lix kulan keliya ayay badiyeen inta jeer la garaacay xil ciyaareedkan chelsea inta jeer ay badiyeen waxaa badan inta jeer la garaacay xilli ciyaareedkan labaiyo labaatan dhibcood ku heleen marka chelsea waxaa leeyahay xaalad xun ayay ku jiraan otobaraha kooxda kubadda cagta chelsea sanadkan uma qalmo ayaa leeyahay inuu sii layliyo kooxda kubadda cagta the blues kooxda kubadda cagta chelsea xilli ciyaareedkan markaad eegto kulmada banaanka ah ama kulmada aweyga loo yaqaano waxay ciyaareen sagaal kulan waxay badiyeen saddex kulan waxaa la garaacay shan kulan hal kulan ayay barbaro galeen afariyo toban gool ayay ku dhalimeen ama ay ku dhaliyeen kulmada banaanka ama kulmada aweyga loo yaqaano halka shan iyo toban gool laga dhaliyey marka jelsiya waxaa kusoo wajahaan saddex kulan waxaa la aaminsan yahay saddexdaasi kulan haddii kooxda kubadda cagteeda blues ay badin weyso gebi ahaanba in la ceerin doono tababaraha haatan talada haya ama xilka haya ninka lagu magacaabo marushia bujuntino kulanka xigaa todoby labaatanka december waxaa lagu ciyaari doonaa gegada chelsea ay ku ciyaartay staffo bridge toddobiyo labaatanka waa labaatan iyo toddobada ee december waana maalinta arbacada kadibna lowton ayay la ciyaari doontaa soddonka december kadibna chelsea waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo preston north end markaa saddexdaasi kulan haddii koox kubadda cagta chelsea laga wada badiyo waxaa la aaminsan yahay in gabi ahaanba la ceelin doono tobabaraha kooxda kubadda cagta chelsea mauricio bujentino laakiin dad badan ayaa isweydiinayaa taageerayaasha kooxda kubadda cagta chelsea waxay leeyihiin ciyaaryahaanada kooxda kubadda cad chelsea sida inzo fernandes iyo william moses casido kulankaasi way ka maqnaayeen maxaa dhacay tubabaraha kooxda kubadda cad chelsea mauricio argentina ayaa shaaca ka qaaday in ciyaaryahanka moses casido uu daalnaa sidoo kaleetana ninka lagu magacaabo inzo fernandes isaguna uu xanuunsanaa taa oo ka dhigan in laakiin kulanka xiga uu ciyaari doono uu diyaarna u yahay laakiin jamaahiirta kooxda kubadda cagta chelsea waxay ku faraxsan yihiin soo lagu magacaabo romeo lavia oo ah ciyaaryahaan qadax ka ciyaara sidoo kaleetana booska burburyaha aad iyo aad ugu wanaagsan ciyaaryaankan ayaa bilowga xilli ciyaareedka ee suuqa kaliibsiga diiday inuu ku biiro kooxda kubadda cagta liverpool waxaana uu doorbiday kubiirista kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo chelsea taasi oo ka dhigan in ciyaaryahaankan romeo lavia kulmada soo socda uu diyaar u yahay uuna ciyaari doono sidoo kaleetana markii aanu eegno sanadkan ama labada kun kooxda kubadda cagta chelsea waxay u tahay xilli ciyaareed aada iyo aad u taas oo ka dhigan in kooxda kubadda cagta the blues xilli ciyaareedkan sideed kulan la garaacay sidoo kaleetana xilli ciyaareedkii horena horyaalka brimer leaga kooxda kubadda cagta chelsea ay ku dhammaysteen kaalinta labiyo tobanaad horyaalka brimer leaga xilli ciyaareedkii hore kooxda kubadda cagta chelsea ayaa la garaacay tiro gaaris lix jeer halka sidoo kaleetana koiyo toban kulan barbaray ay galeen keliya koiyo toban ay badiyeen taasoo ka dhigan xilli ciyaareedkii hore iyo xilli ciyaareedkan chelsea waxaa la garaacay waa labada kun intii lagu guda jiro waxaa la garaacay in ka badan labaatan kulan horyaalka bermer leaga marka xilli ciyaareedkii hore keliya afartan gool ayay dhaliyeen soddon kulan oo ay ciyaareen waxaana la aaminsan yahay kooxda kubadda cagta the blues in xilli ciyaareedkan iyo weliba xilli ciyaareedkii hore u ahayd xilli ciyaareed aad iyo aad u xun marka marushio burgentino waxaa leeyahay wuxuu istaahilaa gebi ahaanba in la ceeriyo shaqada tababarnimada kooxda kubadda cagta the bluze dhanka kaleetana dhegeystayaal haddii aynu eegnana wararka kale jira tababaraha kooxda kubadda cagta ma united ninka lagu magacaabay rigtan haag asigana waxauu kamid yahay tababarayaasha ee la ciirin karayo toddobaadkan inta lagu guda jiro toddobaadkan kooxda kubadda cagta westiam ayaa laba goole waxba ku garacday kooxda kubadda cagta manchester united ciiryaanka lagu magacaabo jared bowen ayaa ku wacdareeyey iyo weliba ciiryaanka lagu magacaabo maxamed kudus taas oo ka dhigan in kooxda kubadda cagta manchester united iyaguna sanadkan aada iyo aad u liitaan haddaba markaynu eegno koox kubadda cagta manchester united xilli ciyaareedkan sideed toban kulan oo ay ciyaareen sagaal kulan ayay badiyeen halkaa sideed kulan la garaacay xilli ciyaareedkan kooxda kubada cagta united waxay la kulmeen labaiyo kulan ama saddexiyo toban kulan xilli ciyaareedkan in la garaaco taasi oo ka dhigan in xilli ciyaareedkan kooxda kubada cagta ee eh, lagu magacaabo manchester united xataa iyaguna ay liitaan haddii aynu eegnana kooxda kubada cagta manchester united iyo weliba tababaraha kooxda kubadda cagta united hag wuxuu qabaa in weli xil ciyaareedkiisa uu badbaadin karayo kooxda kubadda cagta manchester waxay la ciyaari doonta toddobaadkan maalinta ama habeen dambe waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta astanvilla gagodooda ayna kusoo dhaweyn doonaan waxaana la sheegay in kooxda kubada cagta manchester united ay kulanka ay u baahan tahay inay guul ka gaaraan astanvilla ciyaaryahaano badan ayaa ka dhaawacan sida ciyaaryahanka lagu magacaabo kasamiro rafael fareen harri maguaya ninka lagu magacaabo ante marshal mount sidoo kaleeto malasia sidoo kaleeto alexander martines ayaa ka dhaawacan dhamaan ciyaaryahanadaasi waa ciyaaryahaano seegaya kulamada soo socda kooxda kubadda cagta ma united ma united xilli ciyaareedkan waryahanadooda aada yaday u liitaan waxaana la sheegay in sanadkan waryahanadooda xataa shan kulan xiriir ah ama shan gool xataa aysan dhalin taas oo ka dhigan in kooxda kubadda cagta manchester united ay weli ay u baahan yihiin in wariyahanadooda ay tayo fiican ay qaataan markaynu eegno waxaa la ciyaaray kulamada sideed tobanaad ee tartanka bermerliga kulamo xiiso badan ayaa la ciyaaray wuxuu ahaa kulanka toddobaadka kulanka uga xiisaha badnaa kulankii arsenal iyo weliba kooxda kubadda cagta liverpool waxaana kulankaasi lagu heshiiyay barbaro hal gool iyo hal goola ah iyaga oo ku fashilmay inay dhibcaha markaasi kala qaataan labada kooxoodba arsenal way u baahanheyd inay guul gaaraan oo saddex dhibcood ay qaataan anfield stadium halka liverpoolna iyaguna ay istaahileen inay qaataan saddexda dhibcood laakiin waxay fursad u tahay kooxda kubadda cagta mancity oo jaanis fiican heli karta horyaalka bermeleague xil ciyaareedkan weli waxaan la saadaalinayaa in ma city ay fursad fiican haysato kulanka everton toddobaadkan haddii ay ka badiso saddex dhibcood ayaa hogaanka horyaalka brmeligana lagu qaban doonaa dhan kale ma united ayaana guuldaro kala kulantay kooxda westham sidoo kaleetna chelsea waxay guuldaro kala kulantay kooxda wolfis kulanka eh, blues eh, guuldarada sideedaad oo xil ciyaareedkan sidoo kaleetana kulamada eh, waxaa lasoo saaray kulamada xil ciyaareedkan ama kulamada toddobaadkan ee ciyaaryahaanada ugu fiican waxaana la aaminsanyay todobaadkan ugu fiicnaa golahayaha kooxda kubadda cagta ee banley ninka lagu magacaabo james trafode ciyaaryahankan waa ciyaaryahan aada iyadu wanaagsan marka waxaa la aaminsan yahay golahayahan in loo doortay golahayaha todobaadkan ugu wanaagsan sidoo kaleeto ciyaaryahanka lagu magacaabo zuma ayaa loo doortay difaacyada ugu wanaagsan todobaadkan horyaalka bremeliga sidoo kaleeto konate oo ah ciyaaryahaan ka ciyaara qeybta dhexe ee difaaca kooxda kubadda cagta liverpool ayaa isagana loo doortay ciyaaryahaanka ugu wanaagsan difaaca toddobaadkan halka ninka lagu magacaabo alexander arnold isagana loo doortay difaaca kale xil ciyaareedka ama toddobaadkan markaynu eegno odibayot oo u ciyaara koox kubadda cagta baarley sidoo kaleetna kabtan odigad isagana wuxuu kamid yahay xidigaha toddobaadkan wacdireeyey sidoo kaleeto kabtan digri rice isagu xataa waa ciyaaryahaan tayo leh oo aadad wanaagsan oo wacdareynaya sidoo kale ciyaaryahanka lagu magacaabo maxamed kudus isaguna waa ciyaaryahaan kaleeto aada aad u wacdareeyey jared bowen ayaa kamid ah ciyaaryahaana toddobaadkan wacdareeyey solanka u ciyaara kooxda kubadda cagta badmouth iyo weliba mows halah oo isaguna xil ciyaareedkan wacdareynaya waxaana la aaminsan yahay in kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo liverpool sanadkan horyaalka brmer leaga ay ku guuleysan karayaan meel fiican ay ka gaari karayaan halka hadii aynu eegnana dhanka kalena haddiinu eegno xilli ciyaareedkan laliigaha ayaa meel xiise badan maraya iyadoona xidigo badan soo bandhigeen qaaba ciyaareed cajiib ah kana fiican yihiin ciyaaryahanada kale jeruna ayaa kula dagaalamaysa kooxda kubadda real madrid hanashada horyaalka halka ee dagaalka booska tartamada yurub ee u dhexeeya kooxo waaweyn sida kooxda atletic madrid sidoo kaleetana kooxda kubadda cagta real madrid iyo jeruna ay ka mid yihiin kooxaha sanadkan aad u wacdareynaya xidigo badan ayaan ismuujiyey waxaana ay isku ama waxa ay kasoo muuqdeen shaxda xilli ciyaareedkan la liigaha kuwa wanaagsan kooxda kubadda cagta madrid ayaa shaxda ku leh xidigaha ugu badan iyaga oo ku afar xidig kadib xilli ciyaareed cajiiba ay qaateen dhan kale kooxda jerona ayaa shaxda kule laba xidig halka eh, kooxaha eh, los balancos balmes barcelona iyo sociedad iyo atletico madrid shaxdan ay ku leeyihiin hal xidig walhaya waxaa loo doortay golhayaha ee eh, lagu magacaabo alvaro vales oo las balmas u ciyaara toddobaadkan wacdareeyay difaacyada dani carfahalo real madrid ah. anta rodrigelo iyo madrida ah, sidoo kaleto dani beland oo jerona ah joe cancelo iyo barcelona qadka dhexena waa ninka lagu magacaabo alex carcia oo jeeruna ka tirsan jodi bellingham oo real madrid ah sidoo kaleetana weerarka waxaa loo doortay ciyaaraanka lagu magacaabo ee tocofase cubo oo real madrid oo ah real sociedada ah. anton crisman oo atletico madrid ah, rodrigo oo isagana kooxda kubadda cagta marangeeska ah waaya dhegeystayaal guud ahaana barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmada muqdisho intan ayaan kusoo gabagabeynaa kulanta